بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب النسخ النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز النسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم والنسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل uma alkitaabu bilkitaabi yunsakhu ka sunati bisunati fatunsakhu walam yajuz an yunsakha alkitaabu bisunati bal cagsuhu sawaabun waduu tawaaturin bimilihi nusikh wagayruhu bigayrihi falyantasikh واkhtaara qowmu naskha maa tawaatara bigayrihi wacagsuhu xatman yuraa bismi illaahi araxmaan araxiim baabu naskhi waa baabkii nasakha iyo ayn kaga warbixinaynay naskhiga culima naskhigu waxa weeye in aayad hore ama xukun hore oo rabbi soo dejiyey la nasakho oo aayad dambe ama xukun dambe lagu nasakho ka ayaa naskhi loo yaqaanaa ereyga naskhiga ah dalaaladiisa luqawiyada ama macnihiisa luqa ahaaneeda laba qowl baa la yskugu qabtay qole waxay yidhaahdeen naskhigu waa annaqlu naskhi waxaa loo yaqaanaa waa annaqlu bay yidhaahdeen qolena waxay yidhaahdeen naskhigu waa alizaala labadaa kii la yidhaahdaba waynu arki doonaa in sha allahu tacaala naskhiga oo isaalo lagu tilmaamayo iyo naskhiga oo maya eh naqli lagu tilmaamayo naqligu waa feegar ama koobiyeyn shayga in laga feegaro ama laga koobiyeeyo ayaa naskhi la odhanayaa zuulintuna waa baabi'inba weeyaan wuxuu sheekhu isagoo mas'aladaa ka hadlaya wa naskhu naskhigii annasku naskigu naqlun waa naqlin shay la naqliyo kiyo asalku halkiisii ku hadhaya ayaa shayga la naqlinayaa waa naskiga markaan doonayno asalkiina halkiisiibuu ku hadhay annasku naskigu naqlun waa naqli waa la naqlinayaayo shaygii baa la naqlinaya ow amase maaha naqliga e isaalatun waa isaalo oo waa in la zuuliyo oo shayga gebigiisaba meeshii laga saaro oo laga suuliyo ayaa naskhi la odhanayaa labada qowlba way jiraan luqadda qole waxay yidhaahdeen nasakhtu maa fi lkitaab baa naskhiga laga soo qaatay nasakhtu maa fi lkitaab waxa nasakhay wixii kitaabka ku yaalay oo dhan waa nasakhay macnaheegu waa maxay waan koobiyeeyey ama waan naqliyey oo waan guuriyey weeyi waan guuriyey oo gebigiisiiba saasaan ku guuriyey qolana waxay idhaahdeen nasqigu ma aha naqliga e waa isaalada oo waxa laga soo qaatay nasakhati shamsu adilla cadceeddii ayaa zuulisay ama baabi'isay maxaanku idhahdaa hadhkii hadhka ayay gebi ahaanba zuulisay cadceeddu ayaa la odhanaya sidaasay culimmadu naskhiga luqadda labadaa qowl iskugu qabteen oo ay u yidhaahdeen naskhigu waa nooca waxaa haddaba isweydiin u baahan naskhigeennani wuxuu daba dhacay afcaashii rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa ka sii horeeyey khaaska iyo caamka ama mulaqa iyo muqayadka oo khaaska dee sii hoosgelayey malfarqu bayna naskhi wa takhsiis naskhiga iyo takhsiiska iminka marka la eego walcasri ina alinsaana lafii khusrin macnaheegu waa maxay ina alinsaana insaanka oo dhani lafii khusrin khasaaru bartanka ugu jira gaal iyo islaamba nin gaala iyo nin muslima wa la wada khasaaray bay aayaddu intaa ayna tidhi maxaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu baa laga soo reebay haddaba ila aladiina aamanuu markaynu soo reebno ma naskibaa mise waa taksiis waa taksiis weeye naski la odhan maayo haddaba talow farqiga naskiga iyo takhsiiska u kala dhaxeeyaa maxay yihiin oo lagu kala garanaya waxaa la yidhaahdaa takhsiisku waa bayaanu أن mا أkرiجa miن cmuuم الsiiqa lam yurid almutakalimu biلlafظi adalaalة عalayh intan la reebayo ee taksiiska lagu reebayo marka horeba qofka hadlayay uma jeedin inay ku jiraan taksiiska waa ila ladiina aamanuudan dambe kuwan iimaan kale khasaaraha laga reebay marka horeba ilaahay uma jeedin inay maxaanku idhaahdaa ay khasaareen lafdigani isagoo caam ah ayaa loola jeeday markiisa horeba intan khaaska ah intan dee lagu daayey un baa loola jeeday laakiin naskigu sidaa ma aha waa mutakalimka oo waxan uu hadda saaray uun la nasakhay markiisa hore sidiisa ujeeda oo dalaaladiisa iyo xukunkiisa uga jeeda kaa ayaa la yidhaahdaa naskhi oo naskhiga iyo lagu kala garanayaa maxaanku idhaahdaa iyo takhsiiska astaamaha lagu kala garanayo iyo calaamadihiisu kaa ayay noqon arkaan buu naskigu kolley u baahan yahay afar ah marka shay la nasakhayo afar rukni ayaa lagama maarmaan ah inaynu helo oo arkaanu naskhi loo yaqaan waa naasikha oo ka wax masa nasakhaya ah anaasikh iyo mansuukha oo ka la nasakhaya ah iyo almansuukhu canhu ka wax laga nasakhaya ah iyo adaatu naskhi aadaadkii wax lagu nasakhayey afar qodob ayaa arkaanta naskhiga loo yaqaano ah haddaan adaatu naskhi soo qaadanno adaatu naskhiga waxaa looga jeedaa waa alqowlu daalu calaa rafci اlxukmi haabiti adaatu nas waa nasakha aadaadka iyo tuul qalabka loo isticmaalay weeyi waa waa alqowl waa qowl addaalu ku tusinaya calaa rafci lxukmi xukun in la kor yeelay athaabiti sugnaa markiisa hore aadaatu naskigu waa qowlka waa aayaddan ilaahay soo dejiyey ama xadiidkan rasuulku ku hadlayo kalaa la odhanayaa aadaatu naski naasikhuna waa allah ka wax nasakhaya ee xukunka inaga nasakhaya waa allah mansu haddaba allah sow naasikh ma aha mararka qaar baa aayadda lafteeda naasikh la odhanayaa la socda hadda aayadda wax nasakhaysa ayaa mararka qaar naasikh la odhan ama xadiidka wax nasakhaya ayaa mararka qaar naasikh la odhan xaqiiqa ahaan aayaddani uni xukunka ma nasakhine ilaahay baa nasakhay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay baa xukunkan inaga bedelay innaga oo aayaddan ku nasakhay aayaddan ku nasakhay naasikhu waa allah mansuukhuna waa xukunka la nasakhay ee marka hore jiray mansuukhu waa xukunka la nasakhay marka hore sugnaa mansuukhu canhuguna waa mukalafka mansuukhu canhugu waa mukalafka ka wax laga nasakhayaa waa mukalafka afartaa rukni oo tiirasha baabka naskhiga la yidhaa uu ku taagan yahay ah ayaa jira oo lagama maarmaana kolley ardaygu inuu wax ka sawir inuu ka haysto ama inuu wax ka garanayo ay aad iyo aada ugu wanaagsan tahay waa afar rukni oo afarta rukniba la odhanayo waa tiirashii naskhigu uu haystay talow naskigu miyuu dhacay diinteenna oo ma heli karnaa aayado maxaanku idhaahdaa naskhi uu galay ama axaadiis uu naskhi galay haa jumhuurtu waxay yidhaahdeen waa la helayaayoo aayad la nasakhay iyo maxaanku idhaa xadiis la nasakhayba waa la helayaa waxayna jumhuurtu deliishadeen adilo fara badan oo ay ka mid tahay sidaynu ognahay ijmaacu saxaaba iyo wasalafu haadihi اlumma saxaabada iyo selafkuba way ku ijmaaceen maxay ku ijmaaceen inay shareecada rasuulku sala allahu alayhi wasalam shareecooyinkii hore ay meesha ka saartay ay nasakday innaga lafteennana aaya shareecadeennani way isnasakday oo aayad hore oo aayad dambe ay nasakday ayaa jiraysa oo la arkaya annaskhu naskhigu naqlun waa naqlin la naqliyo shayga waa in shaygii la naqliyo oo si uu ahaa laga naqliyo ow amase isaalatun waa zuulin shayga la zuuliyo oo la tirtiro kamaa xakowhu siday ka warrameen can ahlilisaani luqadda kuwa u ehelka ah fiihimaa labadan dhexdooda culimmadii luqadda taqaanay ayaa naskhiga isaale iyo naqli labadaaba laga soo wariyey inay naqligi iyo isaaladuba ahlu luquha ay sheegeen wa xadduhu hadan xadduhu ihi naski bay u noqon naskigii ayay u noqonaysaa waxadduhudani waxadduhu naskiga xadkiisu nask nasakhidda xadkeegu waa rafculkhitaabi khitaab laynaga kor yeelo rafcu khiaabi khiaab kor yeela faacil baan ka dhigayaa meeshan oo kale rafcu khiaab waxaa loo macneeyaa min idaafati masder ilaa faacilihi ama min idaafati masder ilaa mafcuulihi ilaa mafcuulihi hadda lagama dhigi karo waa ilaa faacilihi weeyi khiaabkan aad arkaysiin baa dhinacna mudaafun ilayhi ka ah dhinacna faacil ka ah oo wax kor yeelaya ah waxaa lagu gartay allaaxiq baa la socota haddii halkaa asaabi ayn iman lahayd asaabiun halkaa laaxiqa hadday iman lahayd khiaabku mafcuul buu noqon lahaa waayo ka saabiqi waa ka hore oo waa ka la nasakhayo waa ka la kor yeelayo kolka isaga koryeelid baa lagu samaynaya waa mafcuul laaxiquna waa ka wax nasakhayo waa faacilo isagaaba wax kor yeelaya hadda laaxiq baa inoo yaala khiaabkaa yaala waa min idaafati masdar ilaa faacilihi waxaduhu nasakha xadkiisu rafculkhidaabi waa khidaabka koryeelidiisa allaaxiqi dembeeyey khidaab dembeeyey ayaa kor yeelaya hubuuta xukmin xukun sugnaanshihii bilkhidaabi khidaab buu ku sugnaaday khidaabkii asaabiqi horreeyey naskhiga waxaa loo yaqaanaa khidaab oo aayad dambe ah aayad ah ama xadiis ah khidaabkaa oo welibana laaxiqa oo dembey waaba shardi ereygaa laaxiqihi khitaabku waa inuu inaga kor yeelo inaga qaado xukun horeo khitaab hore ku sugnaaday haddaba waxaa la rabaa laba laba waxaa jira laba deliil xukun buu deliilka hore sugay xukunkii uu deliilka hore sugay ayuu deliilka dambe inaga rafcinayaa hada huwa nasku wakaa naskhu culima waxaa haddaba tacriifkan la gartay markii rafculkhitaabi la yidha khitaab baa wax rafcinaya yaa wax rafcinaya oo aayadda nasakhaya khitaab ama xadiid ama aayad ayaa xukunkii hore nasakhaya waxaa la ogaaday geeridu inayna waxba nasakhin geerida haddaba nasakh laguma tilmaamee suquud baa lagu tilmaamaa ninkan ama gabadha nool ee qaangaadh qaangaadhka ah ee salaad iyo soon iyo waajibyo badan lagu leeyahay waa qof idiloo nool oo jira waajibyo badan baana saaran qofkan jiro ee nool ee shaqaynaya cibaadaysanaya markuu geeriyoodo salaadda waajibkeegii sow ka hadhi mayso soonka waajibkiisiina sow ka hadhi maayo haddaba ma nidhaa meyd maydka waa laga nasakhay waa laga nasakhay isaga axkaamtii ma nidhaahna oo meydka haddii laga nasakhay axkaamta away ah, khitaabka nasakhay khiaab meesha ma nasakhine meyd baa geeri baa timid sow ma aha haddaba geeridu waxba ma nasakdee suquud takliiftii baa meesha qofka ka dhacaysa suquudu takliif ayy ayuu mawdka iyo geeridu inoo faa'iideynayaan rafculkhidaabi waxaduhu nasakha tacliifkiisu rafculkhidaabi waa khidaabka koryeelidiisa allaaxiqi dembeeyey inuu dembeeyey waa shardi laaxiq waa inuu yahay yuu ka dambaynayaa kii hore hubuuta xukmin buu hadaba ayuu inaga nasakhay hubuuta xukmin xukun sugan buu nasakhay oo talow muxuu ku sugnaaday xukunkaasi bilkhitaabi saabiqi khitaab hore xukun sugn sugan oo khitaab hore ku sugnaa haddii khitaabkan dambe uu nasakho kaasaa uu kor yeelo ayaa la odhanaya waa nasakh maxaa inaga baxay hubuuta xukmin bilkhitaabi saabiq markuu yidhi waxaa inaga baxay markii ilaahay uu inagu waajibiyey salaadaba ama aayad ilaahay hadduu soo dejiyo ama xadiis nabawiya oo rasuulka ah haddii la sheego oo aayaddaa iyo xadiiskaasi tusaale ahaan balada u fiirso waa aayad iyo xadiis xukun baa layna saaray takliif baa ina fuushay xukunkani marka hore laguguma lahaynba baraa'a jirtay baraa'adii hore haddii meesha xukun uu ka saaro ma nasakh baa baraa'adii hore baraa'ada hore de ma xukun bay ku sugnaatay baraa'ada hore haddii meesha laga saaro waa la nasakhay la odhan maayo oo aayaddanaa nasakhday ama xadiiskana nasakhay la odhan maayo waa in ka la nasakhayaa uu yahay xukun sugan oo khitaab hore aayad hore ama xadiis hore ay sheegeen kaasaa la odhanayaa waa naskhi waxaduhu nasakha xadkiisu rafculkhitaabi khitaabka koryeelidiisa weeye khitaabkii allaaxiqi dembeeyey hubuuta xukmin xukun sugnaanshihii uu kor yeelo bilkhiaabina uu ku sugnaaday xukunku khiaabkii asaabiqi horeeyey khiaab horeeyey ayuu ku sugnaaday khiaabkii horeeyey baa kolkaa laynagaga kor yeelaya rafcan koryeelid oo calaa wejhin qaab loo kor yeelayo calaa wejhin qaab baa loo kor yeelayaa ataa yimid oo lowlaahu isagu hadduuna jiri lahayn lakaana uu noqon lahaa daaka kaas xukunka ihi haabitan mid sugan kamaa huwa siduu markii horeba usugnaa mid u sugan buu noqon lahaa markii horeba siduu usugnaa buu ku yidhi bal hadda aynu u fiirsana culimo calaa wejhin buu ku yidhi qaab ama rafcan calaa wejhin waxaa loo kor yeelayaa nooc ataa lowlaahu yimid oo hadduuna jiri lahayn uu xukunkaasi iska sugnaan lahaa sidii hore uu u jiray ayuu u sugnaan lahaa halkaa sheekhu wuxuu kaga baxay naskhiga tacriifka uu leeyahay tacriifkii naskhiga buu sheekhu halkaa ku sheegay shuruud baa jirto kolley shayga naasikha a ah laga rabo shuruudu naasikh baa ayaa ayaa imanaysa ka wax nasakhaya shuruudaa laga rabaa sida ka la nasakhayaba shuruuda looga rabo haddaba ka wax nasakhaya shuruudihiisa waxaa ka mida o inuu dembeeyey uu laaxiq yahay ama mutaakhir inuu yahay uu ka dembeeyey ke kii hore inuu ka dembeeyey wuxuu ihi sheikhu idaa taraakhaa markuu dambeeyo idaa taraakhaa waa markuu dambeeyo buu ku yidhi taraakhi buu sameeyey khitaabka laaxiqa ah ayaa taraakhi sameeyey canhu ayuu ka dembeeyey kii horeeyey khitaabka saabiqa ah taraakhaa faacilkeegu waa huwa yuu ku dhacayaa alkhiaab laaxiq canhu damiirkaasina yuu ku dhacayaa alkhiaaba saabiq eg laaxiqa iyo saabiqa ayay ku kala noqonayaan idaa taraakhaa waa markuu dambeeyo laaxiqu khiaabka wax nasakhaya ka wax nasakhaya markuu dambeeyo oo canhu kii la nasakhayey uu ka dambeeyo fi zamaani xagga zamanka idaa taraakhaa canhu fi zamaani maa bacdahu min alkhiaab aani waad aragtaa haddaa taraakhaa faacilkeegii maabuuba ka dhigayba maadaa xagga dambe taalama arkaysiin maadaasuuba ka dhigayba taraakhaada faacilkeegii oo maadaa ayaynu ka dhigi karnaa wuxuu yidhi idaa taraakhaa markuu dambeeyo canhu saabiqa uu ka dambeeyo fi zamaani zamankana uu kaga dambeeyo maa ka bacdahu ka dambeeyey saabiqa oo min alkhiaab aani khiaabka labaadihi ka khiaabka labaad ee laaxiqa ihi waa shardi inuu ka hore ka dambeeyo maxaa halkaa haddaba culima inaga baxay takhsiiskii o dhan ba halkaa inaga baxay mukhasisaadii o dhan halkaas inagaga baxeen hadduu mukhasisku uu yahay istine ama mukhasisku uu yahay shardi ama mukhasisku uu yahay sifo intuba way inaga baxeen waayo dee in badan kama dambaynine way wada socdeenuun ilan shardiga wayajuuzu taqdiim wayajuuzu taakhiir baan kusoo dhiganay ifada wayajuuzu taqdiim wayajuuzu takhiir baan kusoo dhiganay istinaha yajuuzu taqdiimuhu maxaynu soo marnay cala lmustanaa minhu baynu soo marnay sida gabaygii aan kusoo maraynayba ee aynu lahayn wamaa liya ilaa aala axmeda shiicatun wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabun hamoodin haddaba mukhasisaadu xagga dambuun inay maraane xagga horena way mari karaan xagga dambena way mari karaan maadaama mukhasisku dhinacu doono marayo hays odhanin mutaraakhi weeye aayadunbuu la socdaa oo isagu waa mubayin oo xukunkan hore wixii looga jeeday unbuu bayaaminaya laakiin naasikh ma aha xukunka hore nasakhaya waa mukhasisaadii idaa taraakhaa markuu dambeeyo canhu khidaabka saabiqa a markuu ka dambeeyo fi zamaani zamanka dhexdiisana uu kaga dambeeyo maaka maaka bacdahu saabiqa ka dambeeya oo min alkhiaab aani khiaabka aanigii war khiaabkaa aanigi ihi waa inuu dambeeyo uu awelka ka dambeeyo waa shardiba tolowma halkaa shardi uun baa jira mise shuruuduhu halkaa uun ma aha waxa shardiga labaad culimada qaar ay ka dhigaan an yakuuna naskhu bikhiaabin sharciyin khiaab sharciya waa inuu yahay naasikhu ka wax nasakhaya khiaab sharciya geeridii baa kaa baxaysa oo geeridu dee khitaab sharciya ma aha kaasina waa shardi kale waxaa kaley culimmadu ku daraan an yakuuna anaasikhu munfasila can ilmansuukhi muta'akhira canhu zamaniya xataa tattadixa xaqiiqatuhu ama xaqiiqatu rafci lxukmi shardigaasi waa kan kitaabkeenu qoray wuxuu saarayaa wuxuu saarayaa sifadii iyo istinihii iyo shardigii oo mukhasisaad laysku odhanayey naasikna ma aha shardiga afraad waa naasikha wax nasakhaya inuu mansuukha la awood yahay naasikha iyo mansuukhu waa inay isku awood yihiin ama naasikhu uu awood badan yahay kolka aayaddu aayad way nasakhi xadiidkuna xadiid wuu nasakhi aayaddu xadiid way nasakhi maxaa la diidayaa xadiidku inuu nasakho aayad xadiidku inaad tidhaa aayad buu nasakhaya taa ayaa la diidaya wayna inoo iman insha allahu tacaala sheekeennu halkaa ayuu la maray oo bartaa ayuu la maray wajaaza waxa bannaan qaabkii laysku nasakhayey ayuu doonayaa inuu galo wajaaza waxa bannaan naskhu rasmi rasmiga in la nasakho ayaa bannaan rasmigii baa la nasakhayaa qoraalki qoraalkii wajaaza naskhu rasmi muxuu ka dambeysiiyey duunalxukmi sow ma aha xukunkaasuu ka tegeyba sharcu wajaaza waxaa bannaan naskhu rasmi rasmiga in la nasakho duunalxukmi xukunkana aan la nasakhin waxaa bannaan in aayaddan lagu yidhaa lafdi ahaan waa la nasakhay laakiin xukunkeegii wuu joogaa way iska bannaan tahay culimo waxaynu ku oo la odhanayo aayaddan lafdi ahaan baa la nasakhay ee xukun ahaan way joogtaan waa aayaddii dee caaisha xadiidkii ay noo sheegaysay ee radaacaadka ka warramayey wajaaza waxa bannaan naskhu rasmi rasmiga in la nasakho ayaa bannaan waa nas rasmigii baa la nasakhayaa duulal xukunkiise lama nasakhayo waxa weeye cafwan markaa rasmiga la nasakhayo xukunka la daynayaa waxa weeye rajmintii zaniga la rajminayey waa xadiiu caaisha zaniga rajmintiisa aayad ayaa ku soo degtay kolkaa waxaa eh, lasii yidhi oo lasii tilmaamay rasuulka sala allahu alayhi wasalam xataa debedii in la rajmiyey saxaabadu rajmiyeen kolkaa aayad ahaan waa la nasakhay oo dee lafdigeegii ma joogo oo musxafka inooguma taal laakiin xukunkiibaa baaqi inoo ah oo waxa weeye hadduu zaanigu muxsan yahay uu reer xalaala soo maro in la rajmiyo ayaa inoo qoran zaaniga muxsanka ah waa la rajminayaa rasuulka dabadiina sala allahu calayhi wasalam waa la rajmiyey oo xukunka inaan la nasakhin waxa lagu gartay rasuulka dabadii baa la rajmiyeydan lafteeda ayaa lagu garanayaa inuu inuu zaaniga reerka soo maray la rajminayo shuruudihiisa markuu dhammaystirto wajaaza waxaa bannaan naskhu rasmi in rasmiga la nasakho duuna alxukmi xukunka si aan la nasakhin kadaaka kaa waxaa lamida naskhulxukmi xukunkaa la nasakhi xukunkii aayadda lafteeda ayaa la nasakhi duuna rasmi rasmigeegiisa la nasakhi maayo qur-aanka inoogu jiri waxaa jira haddaba culimo waxaa la heli karaa aayad mansuukha oo qur-aanka hadda ku qoran oo musxafka inoogu jirta waana mansuukh xukun ahaan lafdi ahaanna qur-aanka musxafkeena inay ku taallaa way jirtaa aayado aad u fara badan baynu ka soo helaynaa oo xukunkooga mansuukh aynu ku tilmaamayno oo la nasakhay oo mansuukh aynu ku tilmaamayno aynu soo helaynaa oo aada iskaga fara badan welibana waxaynu ku garanaynaa ama si aan ka qaadanaynaaba oon ku ogaanaynaa inay mansuukh tahay dee adillo kale ayaa tilmaamaysa oo toos inoogu tilmaamaysa in aayaddan la nasakhay ilaahay wuxuu yidhi gabadha haddii laga dhinto ilaa muddo sannada ha ciddo tirsato oo suuraة الbaqara ayuu rabbi subxaanaهu wa taعaalى inagu amray kutiba عalaykum idaa xadara axadakum اlmowt waa aayadda boqol iyo ilaahay muxuu ku leeyahay waxaan doonayaa inay sanad baan doonaya inay ciddo tirsanayaan aayaddan kale lafteeda ayaabaan soo qaadan karnaa والذiina يتوفوna miنكم ويdaruuna أزواaجا haye ytarabasna بأنفusihina waصيaة لأزواaجiهiم mataaca ilى اawl afwan mataaca ilى اxawl aayaddaa qur'aanka abal hadda u fiirso ilaahay wuxuu aayaddaa inagu faray ama uu ninku hadduu xaaskiisa ka dhinto gabadhaasi inay ciddo tirsanayso oo iyadana dee mataac la siinayo muddo sanada sanad ma guursan karto waa labiyo toban bilood aayaddaa waa la nasakhay isla aayad kale oo nasakhday ayaynu helaynaayo waa aayaddii afarta bilood iyo tobanka sheegaysay afar bilood iyo toban aayad noo sheegtay baa jirta oo layna yidhi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen ha ciddo tirsadaan buu ilaahay aayaddaa kale ayuu inagu leeyahay waa muddada ay ciddo tirsan karaan weeyi si toosa ayaynu u arkaynaa markaa in aayad la nasakhay oo misxafka iyo qur-aanka inoogu jirtaa inay jirto xikmadda ku jirtaa waa maxay aayaddaa mansuukhada ah haddaad akrido ajri baa kuugu jiro o ilahay baad ajri kaga heli aayadda aan ku leeyahay waa la nasakhay dee waa qur'aan ixtiraamkii qur-aanku lahaabay kuu leedahay sidii qur'aanka aayaddaasoo cidla taalla hadaad aragto qashinka dhex geli lagaama aqbalayo haddaad akridana qof qur'aan akhriyey baa tahayoo ilaahay baad ugu dhowaanaysaa oo ilaahay waad ugu dhowaanayoo ajri iyo abaal ayaad ilaahay kaga heli subxaanahu wa tacaala laakiin xukunkeegii dee waa la nasakhay oo xukun ahaan aayaddii waa mansuukha oo waa la nasakhay xukun ahaan aayadda xukunkeegu uu joogo ee lafdigeega la nasakhay sida aayaddii hore ee dee muxsanka ka warramaysay oo kale xukun ahaan waa la lafdi ahaan waa la nasakhay oo qur-aanka kumaba taalba laakiin xukunkeegii baa joogo waa lagu camal falayaa xikmadda ku jirtaana innaga ayaa layna rabaa inqiyaadkeenna in la ogaa innagaa layna imtixaanaya waa nooc imtixaanka kamid a waa nooc imtixaanka kamid oo ilaahay amarkiisa inta aan u uhogaansamayno iyo inta aynaan u uhogaansamaynin innaga ayaa layna imtixaanaya waad aragtaa wajaaza waxa banaan nasku rasmi rasmiga oo la nasakho duuna alxukmi xukunka si aan la nasakhin kadaaka kaa waxaa la mida haddaba naskhu rasmi duuna alxukmi markaynu nidhaa waa cumar radia allaahu tacaala canhu warkiisii oo kale wuxuu sheegayay cumar aayad aayatu rajmi la yidhaa oo odhanaysa ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatta odayga iyo iyo islaantu hadday zinaystaan ama markay zinaystaan rajmiya go-aan waana go-aan ashaykhu washaykha idaa zanayaa farjumuuhuma albatta waa dhagaxa lagu dilo weeyi waana go-aan weeyi waxaa la leeyahay fainahu kaana qur'aanan cumar baa le radia allahu tacaala canhu qara'naaha annagaa akrinay oo akhriyeynay rasuulka dabadiina haddana waa la rajminayey kolka waa xukunkii oo jooga oo lafdigii un la nasakhay kadaaka kaa waxaa lamida naskhulxukmi xukunka in la nasakho duuna rasmi rasmiga si aan la nasakhin waa aayaddii suuratulbaqare ku jirtay waa laba boqol iyo afartan waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawl hayra ikhraajin oo kaleba waxaa nasakday aayadda ka dambaysa laba boqol afar iyo soddon hadda way ka horeysaa misxafka qoraalkiisa laakiin soo degid ahaan way ka dambeysey wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra wa nasku kuli minhumaa mid kaste oo labadooda ka tirsanba waa la nasakhi ilaa bedelin bedel baa loo nasakhi wa duunahu bed wa duunahu la'aantii baa loo nasakhi wadaaka kaasina takfiifun waa takfiif xasala xasilay halkan sheekhu wuxuu inoo tilmaamay laba dhinac laakiin xaqiiqada marka la rabo ee doonayno masaladan inaan eegno aayadda lafdigeega oo keliya la nasakhi karaa xukunkeega oo keliya la nasakhi karaa labadaba waa la wada nasakhi karayaa labadaba waana la wada dayn karayaa waad aragtaa labadaba waa la wada nasak labadaba waa la wada daynayaana afar suuro ayay mas'aladu leedahay markaa dhinaca markaynu ka eegno afar suura oo dee aayaad badan oo aan lafdigana la nasakin xukunkana aan la nasakin baa qur-aanka inooga buuxa socaynkaa ma aha aayado xukunkoogana aan la nasakin lafdigoogana aan la nasakin way jiraan marka haddaba la nasakho shay ama xukun la nasakho ma lagama maarmaan baa in bedel la keenaa mise lagama maarmaan maaha waaba la yska dayin karaaba inta la nasakho unbaa xukunkaa lagaa ridi karaa may waa la iska dayin karaaba muctasilada iyo daahiriyada iyo waxay leeyihiin war haddii la nasakho waxa lagama maarmaana shay lagu bedelay in la helo bediil waa in la helo waayo aayadda suuratulbaqare ku jirta buu ilaahay ku yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minhaa haddaa waxaanu nasakhno oo aayad ah ama anu ku ilowsiino waxaanu la imanaynaa mid ka khayr badan ama mid ow milihaa iyadoo kale ah kolkaa waa in la helo bediil bediilkaa la helayna ama kii hore ayuu la derajo noqonayaa de waa miligii ama uu ka khayr badnaanaya halkaasay la mareen halkaa ayay la mareen aan eegna hadda sheekheenu siduu yidhaah wanasku kullin mid kaste nasakhiisa ayaa bannaan mid kaste waa la nasakhayaa wa kullin mid kaste nasakhiisa ayaa bannaan oo minhumaa labadoodii ka tirsan waa rasmigii oo qoraalka ahaa iyo xukunkii eh ilaa bedelin baa loo nasakhi waa bedel bediil baa la samayni wa duunahu duuna albediilna waa la samayni haddaba haddii bediil la sameeyo oo shay bedel a ah lala yimaad annaskhu ilaa bedel haddii la sameeyo waxa weeye saxaabadeennii iyo rasuulku waxay u tukan jireen dhinaca baytulqudus bay u tukanayeen baytulmuqadas baa loo tukanayey waa la nasakhay istiqbaalka baytulqudus la qaabilayey baytulqudus qaabilidii la qaabilayey waa la nasakhay waxayna ku sugnay talow baytulqudus ma aayad baa sheegta in loo jeedsado may sunnihii rasuulka oo ficliya sunno ficliya rasuulkaa ujeedsaday dee sunuhuna sidiisaba xadiidku ma aha uun qowl eh qowl iyo ficil iyo taqriirba waan kusoo qaadanay hadda maadaamuu rasuulku qudus u jeedsaday qudus in salaadaha loola jeedsadaa waa xukun sugan waxayna ka sugnaatay rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiidkiisii ficilka ahaa ficilkiisii bay ku sugnaatay waa la nasakhay aayad suuratulbaqara ku qoran aayadda boqol iyo afar iyo afartan ayuu ilaahay ku yidhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaa falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawali wajhaka shadra masjid اxaraam fawali ujeedi baa la yidhi wajhaka wejigaaga shadra almasjid alxaraam dhinacaa iyo masjidulxaraamka salaada la jeedso oo qudus ka jeedsaa la yidhi waad aragtaa haddaba in la nasakhay jeedsigii loo jeedsanayey baytulqudus oo kacbada laynoo bedelay waa nas baa halkaa yimid wuxuu sheekhu yihi wailaa kul wa nasku kullin mid kaste waa la nasakhi oo minhumaa labadooda ka tirsan rasmiga iyo xukunka ilaa bedelin baa loo nasakhi mid bedel la odhanayo oo bedil baa la keeni sida kaa aan keennay wa duunahu bedelka la'aantiina waa la keeni oo isagoo hayrulbedel ah ayaa la keeni karaa waa hayrulbedel hayrulbedelka maxaa ka mida ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tanaajaytum idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqatan suurat lmujaadala aayadda labiyo tobnaad rasuulka ayaa in badan lagu soo xoomi jiray oo jid kasta laysku taagayey rag diinta u ooman iyo umma diinta u ooman ayaa rasuulka istifsaaraad iyo su suaal weydiinayey xukunkaa maxaan ka yeelnaa sidaa maxaan ka yeelnaa rasuulka in badan baa runtii la weydiinayey kolkaa ninka ay su-aashu qofka ay dhab ka tahay ee ilaahay dartii ay ka tahay diinta jecel iyo ka kalaa lakala saaraya ka rasuulka xiijinaya lakala saaraya markaasaa la yidhi rasuulka marka aad u tegaysiin wax weydiinaysiin sadaqo yar qaada oo iska horraysiiya sadaqadaa rasuulku sadaqada maba cuni jirin sadaqada maba cuni jirin laakiin waxa weye dadkana lagu kala saaraya oo dee waa imtixaan ma og tahay ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow idaa naajaytum marka aad la faqaysiin alrasuula rasuulka faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqiina hortii sadaqatan sadaqa hormariya waa la nasakhay aayaddaa bediilna laynooma samaynine sideedunbaa meesha looga saaray waxaa lagu nasakhay aayadda ka dambayse ilaahay uu yidhi aashfaqtum aayaddaasaa lagu nasakhay aashfaqtum aayaddaa odhanaysa ayaa aayaddaa laynagaga nasakhay haddaba talow waaban aragnaaba in xukunka inta la nasakho aan wax kaloo laynoogu bedelaa jirine aayaddii suuratulbaqara maxaa lagaga jawaabaya maa nansakh min aayatin waxa aanu nasakhno oo aayad ah maa nansakh min aayatin aw nunsiha ama si aanku ilowsiino nati bikhayri minha aw miliha aayad marka la nasakhayo waa in aayad kale la keeno lafdigeed aayaddan lagu nasakhayaa laga hadlaya xagga lafdi lakin xagga xukunka maaha bay yidhahdeen xagga lafdiga isla tan kale tu kaloo nasakhaysaa meesha imanaysa oo ama balaaqada iyo maxaanku idhaha xikmadda iyo tii oo kale ah ama tii hore aad moodaba inay ka sarrayso ayaa imanaysa oo xagga dambe kugu iman lagu nasakhi doonaa laakiin xagga xukunka maaha waa halkaasay ragga qaarkood la mareen wa duunahu bedel la-aantii ayaa la nasakhi karaa haddaba duunalbedelka aayaddaa suuratulmujaadalaan ka dhiganaye aay marka xukun la nasakho ee bediil loo sameeyo bediilku imise derajuu yeelan xukun baa la nasakhay xukun kalaa lagu nasakhay xukunkaa kale lagu nasakhay waxaa dhici karta inuu kii hore la derajo noqdo waxaa dhici karta inuu kii hore ka fududaado waxaa dhici karta inuu koy kii hore ka cuslaado saddexdaa derajo saddexdaba waa laga filanayaa xukunka xukun lagu bedelaa inuu kii hore ka fududaado inuu kii hore lamid noqdo inuu kii hore ka cuslaado intaba waad filan kartaa oo marka bediil aynu samay laynoo samaynayo bediilku intaaba wuu wada marayaa wuu ka cuslaan karaa xataa ragga qaar baa yidhi war wuu ka cuslaan karaadaa ha laga daayo oo marka xukun la nasakho xukunka lagu nasakhayaa waa inuu ka fududaado ama uu la mid noqdo oo aayaddan suuratulbaqaraan ka qaadanaynaa maa nansakh min aayatin o nat o maa nansakh min aayatin ow eh, nunsihaa na'ti bikhayrin minhaa aw milihaa khayriyadani waa xagga fudaydka eh mid ka sii fudud baa lagu bedelayaa ama mid lamida baa lagu bedelayaa halkaa aan la marnabay yidhaahdeen oo sidaa aynu u dhigno war maye mid ka culusna waa lagu bedelayaa baa la yidhi mid ka culus ayaa lagu bedeli karaa xukunkii xukunka culus soonka markaynu eegno rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markii hore waxaa layna yidhi wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun waxaa kuu bannaanaa inaad soonto iyo inaadan soomine aad miskiin dhergiso inagoo hadda masaajikan iska fadhinoo intaa laegoo sidaa faraha iyo tiradaa laeg ayuu nin ilaahay wax udhiibay noo imanaya maanta kaale soo qadayne waan soomana ma anaa miskiinka wax siinay kaalaya de waa la wada dareeraya o lasoo wada qadaynaya miskiin unbaad quudinaysa aad qadaysiinaysaa waxbaba male wa cala aladiina yutiiquunahu haddaba maadaama oo laba khiyaar aynu haysanay inaad soonto iyo iyo inaad iskaba afurto ood miskiin dhergiso miskiin dhergintu mayna fududaynayna soonka ka fududayn dee hadda miskiin dhergintu waxba hal doolar baa kaa hayabe hal dollar baa ku hayabe hodheel yaroo canjeero aad ka siiso ama aad beriis iyo baasto ka siiso oo hal dollar kaaga baxaan ayaa miskiinkii dhinac u tuuraysa ilayn laguma odhan cuntada ta ugu qaalisan geeye iyo hudheelada kuwa ugu qiimaha badan geeye laguma odhan waa dharkii un baa lagu yidhi haddaad shuuro u qaaddo waad heli kartaa cuntada ta u jaban haddaad siiso waad heli kartaa waxaan uga soconnaa markaa haddaba waa la bedel waa la nasakhay xukunkii waa la nasakhay xukunkii markii la nasakhay ee meesha laga saaray maxaa lainoogu bedeley xukunka culus waxaa la yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu aayaddiina waxaa loo daayey dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanayey sida ibnu cabbaas uu sheegayo ayaa loo daayo xaqooga mansuukh kama aha waad aragtaa waa ku ka culus baa lagu bedeley ku ka fududna waa lagu bedeli karaa oo xukunka xukun ka fudud baa lainoogu bedeli karaa sida aayaddii suuratu anfaal ku jirtay ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu ina lahaa labaatanku maxay iska celinayaan baa layna lahaa ama ninku muxuu u dhigmayaa ninku muxuu u dhigmayey toban nin buu u dhigmayey toban nin halka nin ilaahay baa suuratu anfaal ku yidhi aayadda shan iyo lixdanaad aayadda sideedaad ma idhaahdaa waa aayadda shan iyo lixdanaad sax in yakun minkum cishruuna saabiruun ylibuu miatayni wain yakun minkum miatu yaglibuu alfa min aladiina kafaruu ilaahay baa isluub khabariyaa lagu sheegayaa laakiin waa in yakun haddii uu yahay minkum xaggiina cishruuna saabiruun toban labaatan nin oo saabiriin ah haddii laydinka helo yaglibuu miatayni laba boqol bay ka xoog badnaanayaan waa ka xoog badnaadaan wain yakun minkum miatun boqol haddii laydinka helana yaglibuu alfa min aladiina kafaruu kun nin oo gaalo ah ayay boqol ku jebinayaan halka boqol nin oo islaami ka dagaalamayaan waa inayna kun nini iska celin karayn oo gaali ihi eh. sa usluubkaasaa layna saaro laynagula hadlay markii dambaa laynaga fudaydiyey maxaa la yidhi alaana khafafa allaahu cankum ilaahay hadduu idinka fudaydiyey wa calima ana fiikum dacfan ilaahay baa ogaaday inuu dacfi idinku jiro fain yakun minkum miatun saabira boqol adkaysanaya hadday idinku jiraan ylibu maatayni laba boqolun bay iska celinayaan halkii boqolka kunka ay ahayd ayaa boqolkii laba boqolun iska celiya la yidhi halkii ninku toban nin ha iska celiya ay ahayd maxay ka dhigan tahay ninku maxay ha iska celiyo ninku laba nin ha iska celiyo haddaad tahay islaam ilain ilaahay baa adiga kula jire yaa macnawiyaadkaagii baa la dhisayaayo waxa lagu leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclown baa lagu leeyahay war ha daciifin oo ha warwarin idinkaa sarreeye baa lagu leeyahay markaasuu ilahay haddana dhinacan kaala dhinac kale wax lagaha tusaya fain takunuu ta'lamuun fainahum ya'lamuun watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waa usluub balaaqaysan baa lagula hadlaya war haddaad xanuunsanaysiin dee iyaba way xanuunsanayaan waxaana idiin dheer waxaad rabbigiin ka rajaynaysiin waxayna iyagu ka rajaynayn oo janno ah kolka seed u baqaysa halkee ku xanuunaysaa lagu leeyahay waad aragtaa usluubka lagula hadlayo waynu aragnaa idaa wanasku kullin mid kasta in la nasakhaa bannaan oo minhumaa labadooda ka tirsan xukunka iyo rasmigaba ilaa bedelin baa loo nasakhi wa iyo bedel la'aantii wadaaka kaa haddaba bedelka aan ahayn takfiifun takfiif weeyi takfiifka oo xasala xasilay takfiifna wuu noqon karaa takfiif iska xasilay takfiifun xasala wajaaza aydane waxa bannaan kownu daalika albedel bedelkaasi inuu ahaado akhafa mid ka fudud kii hore bedelkii kan dambe lagu nasakhay baa ka fududaanaya sida aayadda hadda aan marayna suuratu anfaal ow ashadda mid ka culus mimaa kii qad badala buray ee la nasakhay kii la nasakhay uu ka cuslaan kara cuslaan karaa sida soonka oo kale uu uga culus yahay soonku sidaynu ognahay dee miskiinkii la quudinayey uu ka culus yahay ow ashadda mima qad badal wajaaza waxaa bannaan aydan sidoo kale kownu daalika kaa ahaantiisa albedeli ee bedelka ah akhafa mid ka fudud uu noqdo kii la nasakhay ow ashado mid ka culus uu noqdo mimaa kii qad badala baatilka noqday inuu la sinaadana waa la ogol yahay hadda masalada uu ka tegey inuu la sinaaday isku derajo noqdaanna waa la ogol yahay oo hadday la siman yihiin maxaa talow tusaale u ah ilan akhafka ninka waxaa la yidhi toban nin iska celi markii dambena waa ninku ha iska celiya laba nin kolkaa ma akaf ba mise waa ashad mise waa mumaail akaf asqalkana waxaan usoo qaadanay ramadaanta oo kale ayaynu usoo qaadanay oo marka hore waxa layna doorgeliyey inaan fidye yar bixino iyo inaan bisha soonno kadibna soonkii baa laynagu tacyiimiyey waa xaweykaasina maxay athqal ama ashad weeyi athqal ama ashad kii horena akhaf buu ahaa musaawiguna waa baytulquduska laynaga jeediyey ee laynoo jeediye halkee kacbada laynoo jeediye inaad qudus u jeedsato iyo inaad kacbada u jeedsato yaa fudud waa isku midun waa dhinac loo jeedsanay ma dhinac loo jeedsanay dhinac ka culus waa waa sawaa un weeyi saddexdaa derajo waxaad u geysataa kii bilaa bedelka ahaa u geyso kii bilaa bedelka ahaa u geyso afartaas waxaad u geysan kartaa afartaa markaad eegto waxaad u geysan kartaa labaad ku dhufan kartaa si ay sideed u noqdaan ama afartaa afar baabaad kusii dhufan kartaa si ay lix iyo toban u noqdaan iska dhaaf laakiin waa nasku rasmigii iyo nasxulxukunkii iyo naskuljamiicii iyo ibqaaljamiici afartii oo ibqaaljamiica isaga dee suwar caqliyo un ugu darnee laga saari doono uma alkitaabu kitaabkii yunsaku waa la nasakhayaa bilkitaabi isla kitaabun baa lagu nasakhi kitaabka kitaab baa lagu nasakhi uma alkitaabu kitaabkii yunsakhu waa la nasakhayaa bilkitaabi kitaab baa lagu nasakhi sheekhu wuxuu yihi waxa iska banaan in aayad la nasakho oo aayad kale lagu nasakho aayad aayad lagu nasakhay ka waran miyayna fara badnayn hadda musaabarada aayadahoogii baaba ka mid ah suuratu anfaal waa laba aayadood oo isnasakhayey bay ahaayeen ama labadii aayadoodee ciddada ka sheekaynayeyba والذيiن يتوفوna miنكم ويdruuna أزواaجa وaصيaة لأزواaجiهiم مaطاaعا إلى الحول غayra إkخراaج iyo aيada kale والذiiنa يتوفوna miنكم ويdruuna أزواaجا يترaبصna بأنفuسihiنa أربعaةa أشهر وaشhرا waa laba aaيadood oo isنaskay ثuma الkitaaب kitaabkii يuنسku waa la نaskhi bikitaabi kitaab baa lagu naskhi ka sunati sida sunadaba bisunatin suno loogu naskhayo oo fatunsaku waa la naskhi sunnadana sunna lagu nasakhi xadiid xadiid nasakhaya ayaa isna jiraya waxaan ka qaadanaynaaba xadiidkii rasuulku uu ku lahaa salى اllahu alayhi wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur waxaan idinka nahiyey inaad qubuuraha buuqatiin alaa fazuuruuha war buuqda qubuuraha alaa fazuuruuha buuqda qubuuraha waxaynu arkaynaa in xadiid kuntu nahaytukum buu yihi horaan idinka nahiyey rasuulku inaad qubuuraha ziyaaratiin qubuuraha buuqda riwaayooyinka qaarkoodna xikmadda ku jirta inoo sii sheegeeno fa inahaa tudakirukum alaakhira aakharaad ku xasuusanaysiin markaad qubuuraha buuqato aakhare ayaad ku xasuusanaysaa sunno sunno lagu nasakhayay taasina tahay uma alkitaabu kitaabkii yunsakhu waa la nasakhi kitaabka bilkitaabi kitaab baa lagu nasakhi ka sunnatin sunnadii oo kaleba weeyi oo bisunatin suno lagu nasakhayo fatunsaku iyadana waa lagu nasakhi suno suno lagu nasakhayo walam yajuz ma banaana an yunsakha alkitaabu kitaabka in la nasakho bisunatin sunno in lagu nasakho aayad baa la nasakhay oo xadiis baa nasakhay ma odhan karaysid waayo shuruudaha rag badani waxay shardiyeen labada isnasakhaya ka wax nasakhaya inuu qawi yahay ama uu la derajo yahay ku nasakhayo xadiidka iyo aayadda yaa horeeya aayadda ayaa horeysa kolkaa xadiidku nasakhi maayo buu ku yidhi aayad bal cagsuhu cagsigiisa ayaa sawaabun sawaaba laakiin cagsiga ayaa saxahoo cagsiga ii qaado buu ku yidhi cagsiga cagsigu waa maxay waxa weeye aayad nasakhaysa xadiid ilan way ka awood badan tahay aayaddu xadiidkii aayad xadiid nasakhaysa weeyi mas'aladani waa mas'ale khilaafiya in kitaabka sunno lagu nasakhi karo iyo inaan lagu nasakhi karaynin waa khilaafi wey oo culimmadu way isku khilaafeen laakiin wuxuu ku yidhi sunnada waa la nasakhiyo aayad baa lagu nasakhi oo waxaa la odhanayaa xadiidkani waa mansuukh waxaana nasakday aayad fulaan ama aayad heblaayo ayaa nasakday baad odhanaysaa walam yajuz ma banaana an yunsakha in la nasakho alkitaabu kitaabka in la nasakho bisunati sunno in lagu nasakho kitaabka in sunno lagu nasakhaa taasi ma banaano oo way kala awood badan yihiin bal cagsuhu cagsigiisa cagsigu waa maxay waa naskhu sunati biqur'aan bal cagsuhu cagsigiisaa sawaabun sawaab ah culimada usuulku cagsigaa way isku khilaafeen in sunada la nasakhayo oo qur'aan lagu nasakhayo qaar baa diiday oo xagga awooddaba mayna eegina waxay yidhaahdeen war horta ka wax nasakhayaa wuxuu bayaaminayaa xukunkii meesha yaalay kolkaa qur'aanku dee rasuulka sal allahu alay wasalam hadaladiisa ma bayaamiye rasuulka hadaladiisaa qur bayaamiya oo sharxa rasuulkaa wax bayaamiya oo ilaahay baaba aayaddii ku lahaa waxaanu kugu soo dejinnay qur'aanka litubayina linaasi maa nuzila ilayhim litubayina linaas kolka aayaddaasi waxay caddaynaysaa inuu rasuulku bayaaminayo aayaduhu inoo sharxayo ayay caddaynaysaa kolka ka daaya yidhaahdeen in la yidhaahdo aayad baa nasakday xadiid halaga daayaba halkaasay la mareen qolada jumhuurtu waxay qaateen jumhuur culamaa inay aayaddu nasakhi karto xadiid ayay jumhuurtu ku degeen waxayna u deliishadeen jumhuurtu waxay deliishadeen markay arrinkaa ku tegeen aayadda suuratulbaqara ku jirteen marka dhoweyd soo maraynay qad naraa taqaluba wejhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam aayaddaasi rasuulka waxaa la leeyahay waanu kuu aragnaa wejigaagu inuu u gedgadoomayo xagga samada waxaanu kuu jeedini qiblo raalli aad ka tahay wejigaaga u jeedi xaggaa iyo xaramka baa la yidhi masjid alxaraamka aayaddaasi waxay nasakday itijaahii baytulqudus loo jeedsanayey itijaaha baytulqudus loo jeedsanayo waa xukun haabit ah wuxuu ku sugnaaday biaayatin maahe waa maxay waa bisuna ficliya buu ku sugnaaday sunihii rasuulka ku sugnaaday waa aayad markaa nasakday sunne xukun sunna sheegay ayay nasakday sheekhu wuxuu yidhi bal cagsuhu cagsigii ayaa sawaabun sawaab a oo sax a ah buu ku yidhi eh, sawaabku kaas ayuu noqonayaa waxaa kaloo jira oo aayad kale aynu ku arkaynaa suuraddii suuratulmumtaxin la odhan jiray aayadda tobnaad ilaahay baa yidhi falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laa huna xilun lahum walaa hum lahun waxaa la yidhi hadday habluhu ka soo yaacaan gaalada hadday hablo muminaadihi gaalada ka yimaadiin maxaa la yidhi falaa tarjicuuhuna ha celinina ilalkufaar gaalada ha u celinina hablaha muminaadka ah ee gaalada ka soo hijrooday ha u celinina gaalada laa habluhu xilun xalaal uma aha lahum ragga gaalada walaa hum ragga gaaladiina yaxiluuna xalaal uma aha lahuna dumarkan muminaadka ah isma geyaan baa lihi geyaan iskuma aha ha isku celinina ila waa isguursan karayaane halkaasa lala maray aayaddaasi xukunka ay inaga rafcisay waa sulxulxudaybiya heshiiskii rasuulku markii uu ka yimid madiina uu doonayo inuu cumraysto meesha xudaybiye la yidhaahye maka galbeedkeega ku taalla galbeedka maka meel ku taalla ayay rasuulka kula kulmeen waa nimankii gaaladu halkii heshiis baa lagu wada galay rasuulka iyo quraysh baa heshiis ku gashay qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa maxay ninkii gaalada ka yimaada inuu rasuulku qofkii gaalada ka yimaad inuu rasuulku u celiyo laakiin muslimiinta kaka soo noqda inayna gaaladu celinin waa kii cumar xanaaqayey cumar arrinkaa ka xanaaqayey miyaanan xaq ku sugnayn iyaguna baatil seenu diinta iyada u siinaynaa taliidata waa kii lahaa rasuulkuna dee xikmad arrin xikmadaysan buu ahaa kolkaas heshiiskii halkaa ka dhacay xukunkii dee halkaa lagu heshiiye qodobadii sunnay ahayd wixii inoo caddeeyey aayaddani heshiiskii bay ilqaynaysaa markaa falaa tarjicuuhuna hablaha ha u celinina ilalkufaari gaalada dib ha ugu celinina laa huna iyagu xilun xalaal uma aha lahum iyaga ragga a walaa hum raggooguna yaxiluuna lahuna xalaal uma aha waynu arkaynaa markaa meelo badanoo sidaas oo kale ah walam yajuz ma banaana an yunsakha in la nasakho alkitaabu kitaabka in la nasakho bisunnatin sunno in lagu nasakhaa ma banaana bal cagsuhu cagsigii ayaa sawaabun sawaab ah oo cagsigii ayaa sax noqonaya oo cagsigaa ayaa la odhanaya halaysku nasakho waduu tawaaturin tawaaturka ka u saaxiibka ah bimilihi isagoo kaluunbaa nusikha lagu nasakhay haddii aad aragto erey mutawaatir ah ama nas mutawaatir ah waxaa inoo nasakhayaa waxa weeye erey mutawaatira ayaa inoo nasakhaya mutawatir mutawatir baa inoo nasakhaya markaa waduu tawaaturin tawaaturka ka u saaxiibka ah bimilihi isagoo kale ayaa nusikha lagu nasakhay ku mutawaatirka mutawaatir baa nasakhaya ila waa inay isku derajo yihiin hadduuna naasikhu awood badnayne waayruhu kayrkiina biayrihi ayrkii falyantasikha ku nasakhmo ka aan mutawaatirka ahayna ku aan mutawaatir ahayn buu ku nasakhmi ku kasii sareeya ah oo dee mutawaatir ana waaba qawi waa intii oo ziyaado wadata weeyi masaladu muttafaq maahe waa masale khilaafiya wakhtaara qowmun qoom culimada ka tirsan ayaa doortay naskha maa kii nasakhidiisa tawaatara tawaaturay bikayrihi kayrkii lagu nasakho ka mutawaaturkaa ah in kayr aaxaad lagu nasakho culimada qaar ba arrinkaa ogolaatay wa cagsuhu cagsigii oo aaxaadka in mutawaatir lagu nasakho yuraa waxaa lagu ogaanayaa xatman baa lagu ogaanayaa mid lagama maarmaana weeyaanoo isagu dhacaya haddii ka la nasakhayaa aaxaad yahay ka wax nasakhayaana mutawaatir yahay wax alla wax dhiba oo halkaa ka jiraa ma jiro waa mas'ale laysla ogol yahay iyada mutawaatir mutawaatir baa lagu nasakhi aaxaadna aaxaad baa lagu nasakhi haddaba mutawaatirka aaxaad in lagu nasakho oo naasikhu aaxaad noqdo way kala sarreeyaane ha laga daaya bay culimmadu qaarna way ogolaadeen laakiin in aaxaad la nasakho mutawaatir nasakho kaasi waaba awoode waa ka uu wa cagsuhu xatman yuraa ku ina leeyahay weeye wa cagsuhu cagsigii xatman xatmi baa yuraa lagu ogaanaya mid laazim ah oo dhacaya ayuu noqonaya in allahu tacaala halka ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam